بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات الصدن إيكو إلى آيات أفرطا إيا الصدح سورة العراف aayaddii hore aayaddii u dambeysay darsigii hore rusushii loo diray dadkii fariiqan hadaa allah subxaana wa tacaala fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala inahum itakaduu shayaaiina wliya shaydaamahays weliyayaal ka yeesheen min duuni illah wayaxsabuuna anahum muhtaduun allah wuxuu leeyahay yaa bani aadama bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata dharka quruxda badan cinda kulli masjidin masjid la arka kulligii agtiisa salaadoo kale wa kuluu cuna oo washrabuu cabba walaa tusrifuu ha ku xadgudbina inahu allah subxaanahu watacaala laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecla aayaddu marka hore waxay tilmaamaysay carabta dhaqankeedii baa wuxuu ahaa markay kacbada yimaadaan wixii aan reer qureesheed ahayn xumus baa la yidhaahha haday dhar heli karaan waxay ku gataan dhar bay gadanayaan haddii wax ergisa helaanna way ergisanayaan haddii kale qaawani bay ku dawaafi markaas sida badan raggu maalintiibu dawaafi habeenkuna haweenkuna habeenkiibay dawaafi alyawma yabduu bacduhu oo kulluhu wamaa badaa minhu laa uxiluhu waa gabadhu ku gabyayso maanta ama qayb baa muuqata xubintii taranka ama ama kulligiiba maanta ma xalaalaynin nin soo dhowra uma xala wuuna qaawantahay haddoogo marka waxaa laleeyahay dharkiina qaataa laleeyahay masjidka iyo cibaadada markaad ku jirtaan dharka qaata wax cuna wax caba marka walaa tusrifoodu waa ajiib cunidii iyo cabidda ha ku xadgudbina oo ha iska yaraynina ha ku xadgudbinoo waxaan loo baahnayn ha cunina ha ku xadgudbinoo ha la bakaylina si caadi ahoo naftu ogoshahay oo naftu raalli ka tahay waa cuna nabigaa xadiday wuxuu ihi saddex weeye ruuxa calooshiisu qayb waa raashinka qaybna waa sharaabka qaybna waa intuu ka neefsanayo sidaa u cuno oo caadi u cuna laleeyahy yaa bani aadama ree bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata dharkiina qaata cinda kulli masjidin masjid la arka kulligii agtiisa oo xaramayn xaramku ka mid yahay wakuluu cuna washrabuu cabba walaa tusrifuu ha ku xadgudbina inahu alla laa yuxibu lmusrifiina kuwa xadgudba ma jecla nin yahuudaa yidhi qur-aankiinu ma sheegin dhibiga waxba kama sheegin markaasaa aayaddan loo soo dhigo aayad barhkeed yuu ku sheegay kuluu cuna washrabuu caba si aydaan u daciifin ood u caafimaadaan walaa tushrifuu ha ku xadgudno ha iska badinina qul waxaad tidhaahdaa nabiyullaahi maxamedow man xarama yaa xaaraam yeelay ziinat allah alla quruxdiisii oo dharku ka mid yahay allatii ziinadii akhraja uu u soo saaray licibaadihi addoomihiisa iyo waayibaati wax wanaagsan oo xalaasha ahoo nadiifta ah oo min arisqi risqiga ah ninka xaraam yeelay waa kee allah ma xaraam yeelin cidda xaraam yeeshay sheega qul waxaa tidhaa baa layidhi hiya dacaamkaa iyo waxaa wanaagsan liladiina kuwiibaa usugnaatay aamanuu mu'minoobay filxayaati dunyaa oo noloshaan adduunyada ehel ka cunayaan mushrikiintuna yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa nicmadan iyo barwaaqadan iyo ziinadan adduunkan waxbay ka cunayaanoo iyaga mushrikiintu way wada cunayaan oo dadka allah ba abuura qofna gaajo ku dayn maayo qiyaamahana waxay gaar u tahay muminiintay gaar u tahay kadaalika sidaa aada arkaysaan yaa nufasilu aayaati aayadihii u kala cadaynon u kala dhegdhegnay liqowmi qowm yaclamuuna wax garanayo wax fahmaya dayibaadkii risqiga ahaa yaa xaaraam yeel dayibaadka risqiga iyo quruxda iyo waxan oo dhani muminiinta adduunyadu iyagaa waxbay ku leeyihiin way cunayaan qiyaamahana waa ugaar yaa marka qurux dharkaa la sheegayo in allaha yuxibu an yaraa nicmatahu calaa cabdihi nabiga yidhi ilaahay nicmadiisa adoonku wax siiyo inuu ka kor arko wey marka dhar caadi aho fiican oo qurux badan iyo guri wanaagsan iyo cunto fiican waa la ogolyahay in la cuno laakiin xadda in laga bixiya lama ogolo wey inta badan waxaa la iska ilaaliyaa dharka si gaara loo tilmaamayo oo dadweynuhu dharkuu qaato aan ahayn qul waxaa tidha man xarama yaa xaaraam yeelay ziinat allah alla quruxdiisii yani waxyaabihii quruxda ay alla abuuray allatii ziinadii akhraja licibaadihi addoommadiisa u soo saaray oo ugu talagalay inay cawradooda ku asturaan oo ku xaragoodaan iyo wadayibaati kii wanaagsanaa oo nadiifta ahaa xalaasha ahaa oo min arisqi risqi ah qul waxaad ku tidhaa hiya dayibaadkaasi iyo xalaashaasi liladiina kuwiibaa usugnaadeen aamanuu mu'minoobay fi lxayaati dunyaa adduunyada nolosheeda iyagoo alla raalli uga yahay bay cunayaan gaaladana alla raalli cuntada raalli waa looga yahay laakiin dhaqankooda raalli lagama aha khaalisatan tii u gaara wey yowma alqiyaamati kadaalika sidaas yonunfasilu laayaati aayadaha u kala dhigdhignay u kala faslinay liqowmi qom yaclamuuna wax garanay allah subxaana watacaala aayadaha in badan baa laynagu baraarujiyey waxaa laynaga rabaa sharcigaa la sheegay inaynu ku dhaqanaa la rabaa qul waxaa tidhaa inamaa xarama rabbii rabbigay wuxuu xaaraam yeelay alfawaaxisha wixii xun waa dembiga xadda ka baxsan maa dahara wixii muuqda oo minhaa fawaaxishta kamid a iyo maa iyo walbaqiya dulmiga iyo kibirka bikayri lxaqi gardaro lagu dulmiyo waxaa kaloo alla xaaraam yeelay waan tushrikuu inaad u sharig yeeshaan la wadaajisaan bilaahi alle cibaadada maa shay lam yunazil uuna ku soo dejinin bihi bicibaadatihi suldaanan wa xujo ah waan taquuluu inaad tidhaahdaan buu alla idinka xaaraam yeelay calallaahi alla dushiisood alla ku dul xukuntaan maalaa taclamuuna waxaydaan ogeyn wuxuu yahayba aayaddan waa alla wuxuu xaaraam yeelay ziinada iyo risqiga ma aha wuxuu xaaraam yeelay waxaa weeye fawaaxishta waa dembiga weyn waxa qarsoon iyo waxa muuqda labadaba ay culimmadu ku tilmaamaan waxa muuqdaay waa boobka iyo dee dembiga iyo dhawaaqan iyo waxaan weye waxa qarsoon zinada iyo wixii lamida wey waxa qarsoon ismiguna waa macsiyada caadiga ah oo zinadii waxa aan ahayn baqyi iyo dulmi waxaa kaloo laydinka xaaraam yeelay inaad alle cibaadada shay kale la wadaajisaan waa ta ugu daran taasi waa inaynu shirkiga baranaa alle waxaydaan ogeyn ha ku been abuuranina oo sharciguna alle ogeyn ha sharciyeynina dadka ha khaldina waxa weeye sida xaqaa ku socda ama iska aamusa wey qul waxaa tidhaha inamaa xarama rabbii rabbigay wuxuu xaaraam yeelay alfawaaxisha waxyaabaha foolxumada badan faaxishada ah maa dahara wixii muuqda oo minhaa iyada kamid a ah, sida boobka iyo dilka iyo wixii noocaasa yowmaa badana wixii qarsoon sida zinada iyo wixii lamida tuugada iyo iyo walisma macsiyada caadiga ah iyo walbaqya dulmiga bikayri lxaqi gardaro laisku dulmiyo xaqdaro laisku dulmiyo waan tushriku inaad u shariig yeeshaan buu alla xaaraam yeelay bilaahi alle cibaadada maa shay lam yunazil uuna alla dejini bihi bicibaadatihi suldaanan xujo waan taquulu inaad tidhaahdaan buu alla xaaraam yeelay calallahi alla dushiisa maalaa taclamuun waxidaan ogeyn oo tidhaahaan waxaan allah sharciyeeyey bidcadu way soo geli ogow walikulli ummatin ajalun walikulli ummatin ajalun ummaddu waa jamaaco marka hadda jiilkii la arko ama qarnigii la arkaa la sheegayo qarni waliba mudduu leeyahay walikulli ummatin jamaaco kasta oo jiilahoo isku qarni ajalun muddaa u sugnaatay faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodu laa yastakiruuna kadib dhici maayaan saacatan qadra saacatin saacad qadarkeed walaa yastaqdimuuna ka hora maayaan saacatan xataa saacad ka yar kadib dhici mahayaan ilbariqsi kadib dhici mahayaan saacad waxaa loo cabiray awqaada carabtu taqiinay midda ugu yar baa saacad ahayd awqaada carabtu taqiinay midda ugu yar baa saacad ahayd laakiin ilbariqsi xataa laga dibdhigi maayo subxaanahu watacaala allah wuxuu leeyahay ummad waliba qarni waliba mudduu leeyahay loo qabtay oo ay ku baaba'ayaan in yarna xataa kama dib dhacayaan walikulli ummatin ummad la arko waxaa u sugnaaday jiil la arko qarni la arko ajalun muddo ay ku baaba'ayaan fa idaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodii laa yastakiruuna kadib dhici maayaan saacatan qadra saac saacad qadarkeed walaa yastaqdimuuna kamana horumaraya marka waxaa aayaddu ina tusaalaynaysaa wax kaa tegay haqoomamayne waxa kugu soo socda ka fikir marnaba waktigaad dhaafi mayside wax kaa tegay muxuu iiga tegay hadhihin haddaan saa yeeli lahaa dhibaataduna ima gaadheen hadduu saa yeeli lahaa uma dhinteen waxaa iska dhaaf mustaqbalka uun ka fikir insha allah yaa bani aadama ree bani aadamow imaa yaatiyanakum hadduu idiin yimaado rusulun rusul oo minkum idinka idin mid a ah, oo luqadiinna ku hadli oo bani aadama kuwaasoo yaqusuuna idiin sheegi idinka qisoon qisada waxaa la yidhaha hadal isdaba isdabajooga yaqusuuna idinka qisoon calaykum dushiina aayaati aayadahaygo idiin sheegaya faman ittaqaa qofkii alla ka baqo xumaanta iska ilaaliya wa aslaxa wanaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha mustaqbalka walaa hum yaxzanuuna mana murugoynayaan maadigii wax ka tegey allah subxaanahu wa tacaala hadday rusul idiin timaado bani aadamo oo aayadahayga idiin sheegi oo idiin sharci oo idin soo gaadhsiin qofkii aayadaha ku dhaqmo rusushaa raaca oo taqwada la yimaada oo xumaanta iska ilaaliya dhaaco la yimaado camalkiisa wanaajiya mustaqbalka waxay ka baqi ma leh wax ka tego ka qoomamoona maxaan saa u yeeli waayena ma jiraan wey allah wuxuu leeyahay yaa bani aadam bani aadamow imaa ya'tiyanakum hadduu idiin yimaado rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid a ah, maxamed oo kale yaqusuuna idinku dul aqriy idin qisoon calaykum dushiina aayaati aayadahayga faman itaqaa qofkii alla ka baqa oo fahma oo ku dhaqmo rususha raaca wa aslaxa camalahu camalkiisa wanaajiya oo waafajiya falaa khawfun cabsi calayhim dushooda maaha fi lmustaqbal walaa hum yaxzanuuna mana muruganaya waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wastakbaruu ka kibray canhaa aayadihii inay qabsadaan oo ku camalfalaan ka kibray ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weyn hum iyagu khaaliduuna way ku waari fiihaa naartaasay ku waarayaan saaxiib waxaa la yidhaha luqada carabta shayga mulaasimka ah. labada shay an kala tegin baa saaxiib la luqada carabta allah wuxuu leeyahay dadkaas ka kibray qur kariimka ah dadkaa beeniyay aayadaha alle naartay ku waarayaan waxa naarta loogu waara gara marka oo dadka qur diidan wey hadda mid inagii yidhaahdo hebel waa bidci qaal allahu qaala rasuulullahi inbuu yidhaahdaa so qur-aanka ma diidana kaasi bidci weeye oo in badan ba annagana lagu yidhi in badan bidcinimo wuxuu ka qabo qaala allahu qaala rasuulullahi inbuu dhig beri fogeydo waa fogeydo berigii maxamed siyaad barre siddeetan iyo lixii dadka xidhxidhayeen yaa waxoogay dadkii dacweysnaa baan ahay yaan barigaa tagay meel la yidhaha dhahar baan tagay oo qardho u dhow markaasaan waan gaajooday dhowr cisho markaan qadan qolo timo oo magaalada agteeda waaba uga waaban yahay yaan u tegey waanu qaraabo sheegto waxaan war sheekiina sheekiisii waa abtigay sheekh maxamed khaliil adugu way martigeli mid baa yidhi kitaab waxay hayaan sifatu salaati nebi lilalbani mid baa yidhi kitaabkan inuu ninka ilaa gaal yahay baan u malayno meel dambe wuxuu ku qoray ilaahay waxaan hayn lama caabudi karo <laughs> waana sheegi kari waayo waxaan war ilaahay waxaan haynoo la caabuda gaalnimo waa ku sidee baan ku ima ayna dareemin fikradayda mad waa sayn kari waay marka hadduu ruux yidhaahdo hebel waa bidco qaala allahu qaala rasuullahi buu dhihi soo soo cajiib ma aha sheekh waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wastakbaruu ka kibray anha aayadihii inay qaataan ulaaika kuwaasi asxaabu naar naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduun waa ku waarayaan faman axadkeebaa adlamo ka dulmi badan axadna e eh, miman axad iftara ku abuurtay cala allahi alle kadiban been oo wuxuuna alla sharci ka dhigin sharci ka dhigay wuxuuna alla dhihin wuu yidhi yidhi ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayadihiisa beeniyey ulaaika kuwaa yanaaluhum waxaa gaari nasiibuhum sadkoodii min alkitaabi qoraalka wixii loo qoray bay helayaan camalkii loo qoray bay gaarayaan risqigii helayaan xataa rusulanaa rususheedii malaaigta ahayd ee rusululmowtka ahayd yatawafawnahum way kaxaynayaan qaaluu waxay dhihi aynamaa xaggay u kaceen aynamaa kuntum wixii aada ahaydeen xaggay u kaceen tadcuuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla keyrka caabuda qaaluu waxay dhihi dalluu waabay naga lumeen waanba weynay anaa xagga yaga maba hayne washahiduu waxay ku qireen calaa anfusihim naftooda annahum yow kaanuu kaafiriin gaala bay ku waxa weeye qof ka dulmi badani ma jiro qofka alla ku been abuurtay qof ka dulmi badani ma jiro qofka alla ayadihiisa beeniyey kuwaa markuu nasiibkoodii xagga qoraalka way helaya wax alla wixii alla u qore ugu talagalay way helaya laakiin markii uu u yimaado rusushii malakumowd iyo rusushii hogaaminayey oy nafta ka qaadayaan warwahde waxaad baryi jirteen awey bay marka waxaa la yidhi malaa'igtii qofka muuminkaa markii nafta laga qaaday malaaigtu raxmadii oo kafankii jannada wadaa meel fogoo ilaa raga fadhiisan malagiibaa u iman nafta qaadayay naf yahay wanaagsan ee jasadka wanaagsan ku jirtahay soo bax rirdo ilaahay u soo bax iyo khayr u soo bax markaasaa waxaa la dhihi naftiisii isma garanayo sidii biyo meel yar ka dhibcayo oo kale uga soo bixi marka laxda yar u dayn mahayaana malaakaturaxmadii baa ruuxdii qaadi kafankii bay gelinayaan samaday la aadayaan markaasaa malaa'ig kasta markay la maraan ruuxan udgooni muxuu ah waxan udgooni waa ruux fiican oo mu'mina meeshii alla ugu talagelay baa la geyn baa la waa barzakh naftaxunna malaa'ikatu cadaabkiiba halkaa fadhida nafyahayo khabiidkii soo bax cadho alla u soo bax markaasay ku kala firdhi adu si dhiblay kaga soo bixi malaa'ikatu cadaabkiibaa qaadi kor bay ula kici kooxdii malaa'igahay maraanba warwaxan qurmaan muxuu ah waa wax saas samada markii way inagu soo socoto ayada loo furi samada waay faman axad keebaa adlamu ka badan miman axad iftaraa ku abuurtay cala allaahi kadiban been waxaanu sharci ka dhigin sharci ka dhigay waxaanu alla dhihin wuu yidhi yidhi aw kadaba beeniyey biaayaatii alla aayadihiisa beeniyey ulaaika kuwa noocaasa yanaaluhum waxaa gaari oy helayaan nasiibuhum sadkoodii minalkitaabi qoraalka ugasadaha wixii u qoraa way helayaan xataa idaa jaaadu markay u timaado rusulunaa rusushayadii yatawafawnahum iyagoo kaxaynaya oo oofsanaya qaaluu rusushu waxay dhihi aynamaa kuntum wixii aad ahaydeen awey tadcuuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla keyrki qaaluu waxay dhihi dalluu anaa wayba naga lumeen maba haynabe meela galenba ma naqaan washahiduu waxay ku qirayaan calaa anfusihim naftooda anahum iyagu kaanu kaafiriina gaalo inay yihiin bay ku qarayeen qaala wuxuu alla dhihi marka udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummado fara badan oo idinka idin lamida ah. kuwaasoo qad khala tegey min qablikum min aljinni iyo walinsi ah, fi naari la gala dadkii idinka horreeyey hortiin gaalnimada iyo xumaanta idinka horreeyey jin iyo insiba naarta la gala kulamaa dakhalad mar ay gasho ummatun ummadi ay naarta gasho lacanad waxay lacnadii oo dusha ka saaray ukhtaha walaasheed waa ka horreysay lumisay ummadba ummaday dembiga kaga horreysay ka horgeli ummadani markay gasho tii ka horreysay bay lacnad dusha uga saari hataa idaa daaraku markay isugu yimaadaan fiihaa naarta dhexdeeda jamiican dhammaan qaalad waxay dhihi ukhraahum tii u dambaysay oo atbaacda ahayd liulaahum kuwii ugu horreeyey oo kuwii la raacsana ahaa oo hogaamiyaashiiha rabbanaa rabbigayo haaulaai kuwaa naga soo horreeyey adalluuna waana lumiyeen ee faaatihim c cadaaban cadaab dicfan oo laba laaban oo mina naari naarta ah qaaluu alla waxuu dhihi likullin mid walba iyagi iyo idinkaba dicfu waa saa ad sheegteen iyagii idinkaba waa loo laalaabay walaakin laa taclamuun ma ogidin isma ogi ehlu naar inuu midka kale midka kale ka roon yahay way la tahay wy waa markii meesha laisugu yimaado ummadihii isu yimaadaan naarta lagu kaxeeyo midba midda kuwaasi waa kuwiina lumiyo cadaabka u laalaab cadaabka u laalaab markaasuu alla dhihi waa sidaa aad sheegteen waa loo laalaabi idinkana waa laydin laalaabi waxaa isku mid unbaa tihiin qaala wuxuu alla yidhi markii aayaddii hore laga soo baxay udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummada macood qaaladaa waxay culimmadu tafaasiirtu allah baa yidhi bay leeyihiin qolyana malaa'ig baa tidhi bay leeyihiin malag baa yidhi siyaaqu wuxuu egyahay allah baa sida ku yidhi qaala allah wuxuu ihi udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummada macood oo qad khalad tegay min qablikum hortiintaga ummadii hore baaba-ay ah oo min aljinni iyo walinsi ah fi naari naarta la gala idinkoo ummadaha ka mid a kulamaa dakhalad markay gasho ummatun ummadi lacanad waxay lacnadi ukhtahaa walaasheed tii ka horreysay bay lacnadi lacanad ukhtahaa bay lacnadi xataa ida daarakuu markay isku haleelaan oo isugu yimaadaan naarta dhexdeeda jamiican dhammaantood qaalad waxay dhihi ukhraahum tii u dambaysay oo atbaacdii ah kuwii la hogaaminayay ah, liulaahum tii ugu horeysay kuwii wax hogaaminayay ah. rabbanaa rabbigayo haaulaai kuwaasi adalluuna wayna lumiyeen faaatihim sii cadaaban cadaab dicfan oo labalaaban oo mina naari naarta xageeda ka ahaaday qaala alla wuxuu dhihi likullin kulla arkay idinkiiyo iyagaba dicfun labalaab baa u sugnaaday walaakin laa taclamuuna ma ogidin ehlunaarku isma oga siday u kala dhib yihiin waqaalat ulaahu markay kuwii u dambeeyo atbaacdii sidaa yidhaahaan tii hore maxay tidhi qaalat ulaahum tii u horreysay waxay tidhi liukhraahum tii ugu dambaysay famaa kaana idinma sugna lakum idinka calaynaa dusheeda min fadlin wax sharafoodna dheertihin ma faduqu faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tagsibuuna kuwa shaqaysta qoladii horea waxay dhihiin maxaa cadaabka idinka laydinka takfiifin annagana loogu laablaa maxaadna dheertihiin idina dembiilayaal baa tihiin annana dembiilayaal maxaa is dheertahay waxba isma dheer idinkaa shaqaystay annagu cadaabka idinmaanaan gelina way idinkaa ah. way kala dhaqaaqeen waqaalad waxay dhihi ilaahum ugu horreysay liukhdaahum tii ugu dambaysay oo atbaacdii ah oo kuwii yidhi ha loo laalaabo kuwaa naga horreeyey ha loo laalaabo famaa kaana idinma sugna lakum idinka calaynaa dushee min fadlin wax dheeri ah oo qiimadahoodna dheertihiin ma jiro ee faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka san anaguba dee u dhadhaminay bisababi maa shay sababtii kuntum aad hayn taksibuuna kuwa shaqaysta ina aladiina kadabuu waa canaan kitaabku weeye maki suuradaha makigay waa cajiib weyn aayaduhu way gaagaaban yihiin makiga soomaha waa canaan mid waliba sida dhibiisha u dhacaysa aayadaha madanigiin way dhaadheer yihiin iyagu waa axkaam iyo waxyaabaha lagu dhaqmo waayo hadda waa inta badan macnaha in aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wastakbaruu ka kibray canhaa aayadihii inay aqbalaan laa tufataxu loo furi maayo lahum iyaga abwaabu samaai samada albaabaheeda loo furi maayo oo camal ay leeyihiin samada albaabaheeda loogu furi maayo camal ay leeyihiinoo wanaagsan ruuxdoodana loo furi maayo walaa yadkhuluuna aljannata jannada ma gelayaan xataa yelija ljamalu ilaa ritigu galo weyne fii sami lkhiyaadi irbada dulkeeda ilaa ogolo ilaa riti irba dulkeed galo jannada ma gelayaan ma gelayaan wey waa lagu xidhay shay mustaxiila lagu xidhay wakadalika sidaa qoladaa loo abaalmariyey yaanu najiye alla u abaalmarinaa buuri almujrimiina dembiilayaasha allah subxaanahu wa tacaala aayaddan waa lainoogu celceliyey kuwa aayadaha alla beeniyey hadda qur lafdigiisa qof rumeeyo macnihiisi diiday baa jira lagu beeniye kaas qur alleh qof rumeeye lafdigiisa oo aayadihii beeniyey baa jira aayadihii macnahoodii buu beeniyey lafdigiina wuu rumeeyey waa dadka yidhaah markaad aayadda u sheegto anigu madhab hebel baan haystaayo sheekhaasaan raacsanahay dadka yidhaahwe ma ogolo qur-aanka macnihiisii ma ogolo kuwaas allah wuxuu leeyahay kuwa aayadaha ilaahay ka kibray samada albaabaheeda laga furi maayo hadii haddii camal camal u gelayo oo jiro oo ma jiro ruuxdooda marka la qaadana way qurboon tahay oo loo fur maayo sijiin baa lageyn geyn marka meel hoosaa la geyn jannadana ma gelayaan ilaa ritugu galo irbada dulkeeda galo maritibaa ilba dulkeeda geli bay kula tahay in aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wastakbaruu ka kibri canhaa aayadihii oo qaadan mayna yidhi laa tufataxu loo furi mahayo lahum kuwa abwaabu samaai samada albaabaheeda camal ay leeyihiin loo furi maayo ruuxdoodana loo furi maayo walaa yadkhuluuna aljannata jannada ma gelayaan xataa yelija ljamalu ilaa ritigu galo fii sami lkhiyaadi irbada dulkeeda wakadalika sidaas kuwaa loo abaalmariyey yaanu naji u abaalmarina alla leeyahay almujrimiina dambiilayaasha lahum waxaa kuwa min jahanamo jahanamo xaggeeda mihaadun gogol xagga hoose jahanama u goglan min fawqihim dushoodana waxaa aqawaashin dabool wakadalika sidaasaanu naji u abaalmarinaa alaalimiin qoladaasu markay naarta galaan kor iyo hoosba jahanama ka jirta hoosta waxa u goglani waa jahanama korka waxa ka daboolna waa jahanama way soo karayaan intay soo karto oy dusha timaadaa maqaamica min xadiidin dusha lagala dhici markastoy soo kartaba in yar markay dantana waa la horin dibbaa loo horin jahanamo waa meel sidaas ha fudaysanin jahanama wixii kaa fogeyn laha la imow Eh, inta badan dad badan baa ka fikira hadduu jahanamo ka nabadgeli lahaa jannadu iyadu way iska imana ilahu yaa ka kaa nabadgeliya dad badan camalkiisa markuu ku xisaabtama iyo daciifnimadiisa ilahu yaa jahanamo kaa iyo dembigiisa lahum waxaa u sugnaaday min jahanamo jahanamo xaggeeda mihaadun gogol wamin fawqihim dushoodana waxaa saaran oo ka sarraysa qawaashin dabool wakadaalika sidaasaanu naji u abaalmarinaa buu alla leeyahay aldaalimiina dulmiga inta badan qur-aanku wuxuu isticmaalaa shirki yuu isticmaalaa waladiina kuwa awliyadii allana dhowr waladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan laa nukallifu kuma mashaqaynayna nafsa naf ilaa wuscahaa ilaa wuscahaa kartideeda mooyaane mubtadihii khabarkii bay soo kala dhex keentay intaa ulaaika kuwaasi asxaabuljannati jannada asxaabteedii wey hum iyagu fiihaa jannada dhex khaaliduuna ku waaraya laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha muctarid baa la yidhi waladiina aamanuu waa mubtadihi ulaakana waa khabarkii maxaa lasoo kala dhexgelin marka camal saalixa la imaada marka laleeyahay awoodiina camal fala weyn wax dheeri oo idaan karaynin idinma saara aayaddu intaasay tilmaamaysa wax idaan karaynin idinma saara camalka saalixana in badan baynu sheegnay iimaanku aliqraaru aliqraaru qalbiga oo laga rumeeyo atasdiiqu fi waliqraaru billisaan walcamalu biljawaarix camalka saalixna waa maxay laba rugni buu leeyahay an yakuuna khaalisan liwajhi illaahi alkariim si uu shirka uga nabad galo wa an yakuuna calaa ariiqati nabiyillaahi muxamed sala allahu alay wasalam si uu bidco uga nabad galo waa inuu bidciyo shirka ka nabad galo haddii kale camal saalixa noqon maayo shay waxaa jira inta alla derta loola yimaado baadil lagu caabudo alla lagu caabudo xun alla bay lagu caabudo dheh lagu caabudo waladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan laa nukalifu kuma mashaqayne nafsa nafna ilaa wusaha awooddeeda mooyaane yani marka camal fala la idin leeyahay waxaydaan karaynin la imaada lama lehe ulaaia kuwaas asxaabuljannati jannata saaxiibadeed weeye hum iyagu fiiha khaalidun way ku waari wanazacnaa waan ka siibaynaa markay jannada galaan maa fii suduurihim waxa quluubtooda ku jira oo min qilin xiqdi iyo cadho iyo isnacayba tajrii way socon min taxtihim hoostooda alanhaaru waadiyaal wa qaaluu waxay dhihi alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan alladii alihi hadaanaa nagu hanuuniyey lihaadaa jannadan iyo hawaabka nagu hanuuniyey wamaa kunnaa ma anaan ahaaneen linahtadiya kuwa hanuuni lahaa lowlaa an hadaana allah haddaan allana hanuuninin ma hanuune alxamdulilah waxa weeye waxaa la leeyahay markii meel hoola qandara meel hoolaho jannada iyo naarta u dhaxaysa yaa muminiinta kulli la isugu keeni markaasay kala eed sheeganoo waxay isu qabeenoo way isu xalaaleynoo waa loo kala magdabiyo markii gacanta la isu saaro yaa jannada hore laga geli way cali bnu abi aalib radia allaahu canhu alkhaliifatu raabica khaliifatu raabic lirasuuli illaah dagaalkii isaga iyo ka dhexeeyey umawiyiintii ama mucaawiya binu abi sufyaan dagaal diineed ma ahayn mucaawiya kuma haysanin imaamnimada iyo khaliifnimada cali kuma haysanin wuu u ogolaa dagaal diineed ma ahayn dagaal fitnu ahaayo markii cusmaan la dilay qoladii dishay baa cali soo raacday markaasuu qoladii reer bani umaya waxay yidhaheen aynu qabqabana nimankii calina wuxuu yihi war nimankan waa niman xoog badan oo xoog bay leeyihiin oo haddii qaar kamida ah la qabto qaarka kalaa dagaalamayn aan horta intaan dawladdii dhisno aan nin nin u qabanoo ka takhallusan dagaal diineed ma ahayn labada sayid waxay isku laayeen marka waxaa ku dhintay dagaalka dee raggii ku dhintay waxaa kamid ahaa sacad binu abi eh, ninka la yidhaahdo zubayr binu cawaam iyo raggii de saxaabada aha marka cali wuxuu leeyahay waxaan rajaynaya aniyo raggii iga soo horjeeday ee dagaalka ku dhintay inaanu kuwan oo kale noqon wayna noqon insha allah kuwan oo kale inaan noqonaan rajaynaynab marka intaanba isku diiday dad baa waxay u fasiraan dagaalkii cali iyo mucaawiye ay isku qaadeen inuu diini ahaa diini ma ahayn mucaawiye wuu u ogolaa inuu khaliifkii rasuulka yahay oo qaraabadii rasuulka yahay cali wuu u ogolaa fitnada ayanu baa soo dhex gashay wanazacnaa waan ka siibaynaa maa fii suduurihim qalbiyaalkooda waxa ku jira suduurtanu waa laabta laakiin qalbigaa loo jeedaa min tacbiiri lmaxalli wa iraadati lxaali bay qolada balaaqada jiraan maxalkii labaa la cabiray ka dhex degana waa loo jeedaa wanasacnaa waan siibaynaa maa fii suduurin wax qalbiyahan ku jira oo min khilin khiyaaniya xiqdi ah tajrii way socon min taxtihim hoostooda alanhaaro waqaaluu waxay dhihi ehlu jannuhu alxamdu lilah ilaahay bay ammaani u sugnaatay allatii allihii haddaanaa nugu hanu lihaada sawaa lihaada alfadli wadadii meeshana keentay ilahay nugu hanuuniyey wamaa kunnaa ma ahaaneen linahdadiyo kuwa hanuuni lahaa lowlaa an hadaanu allah alla haddaanuna hanuuninin had iyo jeer waa inaan alle qofka muminkii waa inuu had iyo jeer alle hidaayo weydiiso hadduu xukunto oo yidhahda weli kamil ana oo isagu xukunto yaa u sheegay inuu weli yahay in kale qofka haddii uu ujeedo weli baanahay ilaahay baan caabudaayo masaajidkaan tagaayo qur-aankaan waa sax waa weli waa hubaa hadduuse ujeedo waxbaan oghayo waxbaa ii waxyoodo si kale weyo waxbaanu shafaacada qaadi karaa waa banaalo kaadiba wey lowlaan hadaan allah laqad jaaad way rusulu rabbinaa bay yidhaahdeen weli hadalkii bay sii wadaan laqad jaaad way timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushidkii adduunkay noogu yimaadeen bilxaqi dhab iyo runbay noola yimaadeen wanuduu markaasaa loo dhawaaqi marka marka intaa sidaa alle ugu xamdiyaan waxay yidhaahdeen hadalkoodii ka mid ahaa laqad jaaad way timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisii adduunka bilxaqi xaq bay noola yimaadeen annana waan qaadanay baa meesha wanudu waa loo dhawaaqi marka an tilkum ey tilkum anta waxaa la yidhaahdaa mufasira la yidhahda nudu waa loo dhawaaqi an tilkum taas ee hortiina taagan aljannatu ee jannada ah uuriftumuuha waa laydin dhaxal siiyey dhaxalku waa wixii dhibla-aan kugu soo gala dhaxal layidhi uuristumuha waa laydin dhaxal siiyey bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala camalka jannada lagu geli waa kee sheekh waa kan qur inoo sheegay nabilahi maxamed inoo sheegay sidaa u ogow shirkiga baro shirkiga inaga inagoon u qastin buu aada inoogu dhex jiraa shirkiga nabigu wuxuu ku tilmaamay quraanjo goor mugdi ah sallax dul socota uu ka shanqaryar yahay markuu ruuxa soo galay meeluuna ka filaynin buu wanudu waa loo dhawaaqa an taa hortiina taagan aljannatu ee jannada ah urisumuha waa laydin dhexalsiiyey idinkaa milka u leh bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa ku camal fala wallahu subxaana wa taala alam